ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركما لله ورباهنتا لجرتين waa maalnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay lix tobanka jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeennu qudurka ron afar iyo toban ka tirsan ciidanka raafidada ayaa lagu dilay rabagal ee askarta khilaafada ka fuliyeen gobolka ambaar ee wilaayada ciraaq waxaa la burburiyey gaari haamara ah ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax miino lagu leegtay deegaanka nida ee bariga baaldaruus ee wilaayada ciraaq waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateen ururka alqaacida kadib markii shalay qarax miino lagula egtay deegaanka d kalib asfal ee deegaanka kayfa ee wilaayada yemen warkii oo faahfaahsan aynu ku bilaawna wilaayada ciraaq ambaar afar iyo toban ka tirsan ciidanka raafidada ayaa lagu dilay dhabagalay askarta khilaafada ka fuliyeen gobolka ambaar tala saarasho alle kadib askarta khilaafada ee shalay kolayn ka tirsan ciidanka raafidada dhabgal u dhigan meel u dhow halka laga soo galo carcar ee xuduudbeenaadka ee la leedahay jasiiradda carabta alla fadligiisa addoomihiisa wuxuu u suurgeliyey inay dilaan afar iyo toban ka tirsan ciidanka raafidada qaar kalena nolosha ee lagu soo qabtay waxaana sidoo kale laga gubay laba gaaray saddex kalena iyo hub iyo rasaasna waa laga soo qanimaystay allah ayaanu ku mahadsan isla ambaar ayaan ku guda jirnaaye waxaa nolosha lagu soo qabtay oo la dilay afar ka tirsan murtadiinta xashdi cashaa'irka hubkii ay wateenna waa laga soo qaniimaystay kadib markii dhabgalay askarta khilaafada daraad u dhigeen meel u dhow naqiib allah ayaana ku mahadsan isla ambaar waxaa shalay nolosha lagu soo qabtay oo la dilay murtad ka tirsan amni waddanka isagoo ku sugan meel u dhow magaalada radba allah ayaana ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq diyaala waxaa la dilay xubin ka tirsan raafidada kadib markii shalay rasaas lala dhacay asagoo ku sugan deegaanka caliyaawa ee galbeedka qaanaqiin waxa uuna ku halaagsamay goobta allah ayaan ku mahadsan isla diyaal ayaan ku guda jirnaaye waxaa la burburiyey gaari haamar ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax meenal qul eegtay deegaanka nidaa ee bariga balduruus dhammaan waxay la socdeen dhimashii dhaawac ayay ku noqdeen allah ayaan ku mahadsan sidoo kale diyaala waxaa hubka wax lagu shiisha lala beegsaday fariisanaya ciidanka raafidadu ku leeyihiin deegaanka nidaa ee bariga baalduruus waxaana ku dhaawacmay laba raafidi allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada shaam alkhayr waxaa shalay saddex gantaa lala beegtay jaqoonta ay murtadiinta biikikeeda ku leeyihiin degmada tifyaan allah ayaan weydiisanayn inuu ku dhibaateeyo isla alkhayr ayaan ku guda jirnaaye waxaa la dilay xubin ka tirsan murtadiinta biikikeeda kadib markii shalay askaarta khilaafada rasaasa beegsadeen gaari uu la socday oo maraya degmada shaxiil allah ayaan ku mahadsan isla alkhayr askarta khilaafadda ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen jagboonta ee murtadiinta bikikada ku leeyihiin tuulada subxa ee deegaanka basiira waxaynala beegsadeen rasaas waxaana ku halaagsameen labo murtad allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii walaad yemen albaydaa waxaa waxyeelo la gaadhsiiyey gaari ay wateen ururka alqaacida kadib markii shalay qarax miina lagula egtay deegaanka dii kalib asfal ee deegaanka kayfa waxaana ku dhaawacmay hal xubin allah ayaan weydiisanayna inuu soo dadejiyo halaagiisa halkaas ayuu nagu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta la jirteen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا